calayhi waxaa la weydiiyey ayu lcamali axabu ila allah salaamu calayhi waxaa la weydiiyey ayu camali axabu ila allah rasuul allow acmaasha la sameeyo keebaa ilaahay xaggiisa loogu jacayl badan yahay nabigu wuxuu ku jawaabay asalaatu calaa waqtihaa salaad waqtigeeda oo jooga la tukado ayaa u khayr badan waadna ogtihiin dee shanta salaadood fadliga ay leeyihiin iyo meeshay diinta kaga jiraan saxaabigii su-aasha rasuulka weydiiyey haddana wuxuu ku celiyey humma ayu yaa rasuul allah yaa ku xiga camalka soo raaca waa kuma nabigu wuxuu idhi birulwaalidayn labada waalid oo loo ixsaanfalo oo loo samo wanaagfalo ayaa ku xigta biruguna waxaa weeye waalidiinta oo loo sameeyo wax kasta oon macsiyo ahayn wax kastoon rabbi lagu caasiyaynin waa in lagu addeeco amarkay bixiyaan waa in lagu addeeco haddii lala hadlayo waa in hadal dabacsan oon xaraf lahayn lagu yidhaahdo amarkay bixiyaan iyo waxay reebaan oo dhanba waa inaan lagu diidin hadduusan macsiyo ahayn waa inaan indhaha lagu taagin waa inaan hadalka lagu kullaynin waa in shay bannaan oy codsadeen aan lagu diidin hadday tabartu aysan diidaynin rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi saxaabiga loo yaqaana talxa ibnu mucaawiyata asulami ayaa wuxuu leeyahy rasuulkaan u imid salawaatullaahi wasalaamu calayh markaasa waxaan ku yidhi yaa rasuula allah innii uriidu aljihaada fii sabiili illaah nabigu wuxuu ku yidhi ummuka xaya hooyadaa ma nooshahay aabad jihaadide hooyadaa ma nooshahay nabigu wuxuu ku yidhi saxaabigii nabi allow hooyada waa nooshahay nabigu wuxuu yidhi ilzam rijlahaa fa fathamma aljanna hooyadaa lugteeda laasim ka ag agdhowow ha ka fogaan ha ku aragto markay kuu baahato waxay doonaysaa ha kuu dirsato ha dheeraan halkaasay jannadu ku jirtaaye jihaadku markuu yahay fardu kifaayo ayaana loo jeedaa markaa ayada ah weeye hadduu jihaadku yahay fardu cayn waalidku marka ayadaa ah idan laga qaadan mahayo waalidku markaa ayada ah wixii loo samayn karaa loo samayn laakiin jihaadka fardu kifaayada ah ay muslimiintu duulahayaan waddan islaamna marka aan la haysanin oon inagu markaa duulayno marka ayadaa ah waalidkaa lala tashanayaa nabigu wuxuu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man sarahu an yumadda lahu fii cumrih aw wayusaada fii risqihi falyabira waalidayhi walyasil raximah ninkii doonaya in ilaahay cimrigiisa u dheereeyo oo cimri dheer la siiyo irsaaqada iyo nolosha adduunkana loo waasiciyo labadii waalid ee dhashay ha u baari noqdo baari ha u noqdo ha u baarinama sameeyo ha u xisaanfalo ha ateeco idan raximkiisa iyo qaraabadana ha xidhiidhiyo saddexdaa arrimood na saasaa lagu heli karaa cimrigu alla kuu barakeeyo irsaaqadu rabbi kuu waasiciyo waxay kaaga xidhan labada qodob ee ah qaraabo xidhiidhis iyo waalidka oo loo samafalo haddaba waxaa muslimiinta laga rabaa rag iyo dumarba inay waalidkood u nuglaadaan ateecaanna wixii suuragal ah in sharcigu diidaynin ixsaan iyo wanaag badanna ay ku daraan lama rabo labada ruux ee isdhashay inay noqdaan laba isku fila ama isku ayni ah oo hadalka isku celiya ama isdabamarsada looma baahano qallafsanaan iyo adayg iyo ingeygaan suuragal ahayn waalidka in lagula dhaqmo la dooni mahayo gaalada inaynu shabbahno oy muslimiintu u dhaqmaan rag iyo dumarba ee waxa ku aadan waalidkoodii sida gaaladii oo kale rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu kaloo leeyahay raqima anfuhu thumma raqima anfuh uma raqima anfo sankiisu ha boodhoomo ama balaayaha ku dhacdo ayuu nabigu saddex koor ku celiyey taana waa kinaayay isticaaro nabigu u jeedo ninka ha khasaaro ha khasaaro balaaya ha ku dhacdo iyo suna xumo ayuu nabigu u jeedaa markaasaa waxaa lay nebi maxamedu ruuxaad habaartay ama aad xumaanta ku sheegtay waa kuma nabigu wuxuu ihi man adraka waalidayhi cinda alkibari aw axadahumaa uma lam yadkhul iljanna ruuxa khasaaray ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan barakaynin ee cimrigiisu uu beytimaalay waxaa weeye ruuxi labadii waalid ee dhashay soo gaadha iyagoo waaweynoo da'ah ama waayeello ah midkood ama labadiba kadibna aan ku janna tegin labadaa waalid suu ugu ixsaanfalayay ee biri ugu samaynayay ee u dhaqaalaynayay ee ugu dhagawadanaa ee ugu naxariisanaya ee ugu dabacsanaa ninkaan janna ku kasbanin ninkaan nin khasaaray weeye hadduu dooni ha salaado hadduu dooni ha soomo muslim wanaagsan oo caabid ah oo masaajidda fadhiyaha iska dhigo marba haddii labadii waalid ee dhashay uu sidaa uu ku janno tegi waayo ninkaa waa nin tacab khasaaray ee dhullacay weeye rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh mar kale wuxuu leeyahay rida allaahi fii rida alwaalid wa sakhatu llaahi fii sakhati lwaalid ilaahay raalli ahaashihiisu wuxuu ku jiraa raalli ahaashaha waalidka haddii waalidku kaa raalli noqdo shay wanaagsan oo diinana kaaga raalli noqdo xaqiisii inaad gudatayna uu arko kii ilaahayna aad gudato haddee ilaahay iyo waalidkuba raalli bay kaa noqonayaan bacda allaahi wa bacda rasuulihi axadka kuugu xaq badan waa labada ku dhashay wey ilaahay ku abuuray subxaanahu wa tacaala iyo suubanihii muxamed ah ee laguu soo diray wixii ka dambeeya waalidkaa iska leh ilaahay waalidku hadduu kuu cadhoodo oo kuu xumaadana ilaahay subxaanahu wa tacaala asna waa kuu cadhoonayaa muslimiintu waxaa laga rabaa arrinta ayada ah inay maankiiya maskaxda ku qabtaan dadaalna la yimaadaan labadii waalidna ay raalligareeyaan ninka aysan wada joogin ama ay ka dheer yihiinna uu had iyo koor la xidhiidho uu ka warqabo hadduu booqan karo duruufta u saamaxdana uu booqdo haddii kale haddii habeenkaas wuxuu ku baryaayay waa inuu ogaado maal iyo nafna ula la dultaagnaadaa laga doonahayaa rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi xataa wuxuu gaadhsiiyey baarinimadka waalidka wuxuu gaadhsiiyey waxaa ka mid ah in la xidhiidhiyo waalidku dadka macrifadiisa ah ama saaxiibadii ah ama ay isjeclaayeenay gacalka ahaayeen hooyada cidday isku fiicnaayeen ee waa ahaayeen inaad xidhiidhaysaa lagaa rabaa aabbaha dadkii ahalkiisa iyo qaraabadiisii iyo macrifadii iyo dadkii akhwaanka iyo walaalaha ahaa asaga dartii in lagu xidhiidhiyaa la doonaaya inna abara albiri silatu lwaladi ahla wudda abiihi waxaa ka mid a samafalka midka u qiimo badan iyo aashaha waalidka waxaa u khayr badan una wanaagsan in wiilku ama gabadhu ay xidhiidhiso hooyadeed iyo aabbaheed dadkay jeclaayeen ama gacalka u ahaa marka ama qaraabanimo gacal ha ku noqdeen ama macrifo lilaahi iyo mid diineed ha ku noqdeene saasaa laga doonayaa ibnu cumar radia allahu tacaala canhu isagoo axaadiistaa ku dhaqmahaya ayaa maalin maalmaha ka mida abu burda waa wiilu dhalay abi muusa alashcari cabdullaahi ibnu qays al ashcari wiilu dhalay oo taabici ahaa yaa madiino yimid wiilkii baa ka sheekeynaya ibn cumar qaabka oo la dhaqmay wuxuu leeyahy qadimtu lmadiinata faataanii cabdullaahi bnu cumara faqaala tadrii lima ataytuka abuu burdow adoo wiil yar ah oon kaa da'weynahay oon ku dhali karo waxaan kuugu imideen kuu soo booqday ma garanaysaa buu idhi haddaan cabdullaahi ibnu cumar ahay wuxuu idhi taabicigii garan mahay wuxuu idhi anaa kuu sheegi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam yaquul man axaba an yasila abaahu fii qabrihi falyasil ikhwaana abiihi bacdah wuxuu ihi nabiga waxaan ka maqlay salawaatullaahi wasalaamu calayhi asagoo leh ninkii jecel ama doonaya inuu aabbihii iyo waalidkiisii xidhiidhiyo oo dhintay ama waa horamo ee xijaabtay ama qabrigiisiiba ku jira ha xidhiidhiyo aabbihiiiyo hooyadii walaalahood iyo ahalkay isjeclaayeen dadkay macrifada ahaayeen dad waxaa jira hadduu aabbaha geeriyoodo aan reerka soo qaabsanaynin dad waxaa jira hadday hooyadaa xijaabato dib dambe reerkaan u dabadabaysanaynin baa jira dadka noocaa ah ee aabbaha foodda soo saari jiray ama hooyadaa wejiga ku soo qabsan jiray markay aabbiyo hooyo xijaabtaan yaan meesha laga waayin xadhigoodii yaan la goynin yaan la xumaynin yaysan meesha ka tegin hooyadaa iyo aabbaha inay nool yihiin ka soo qaad oo booska adigu buuxi taa khayr iyo wanaag baa kuugu jira ilaahay baa kaaga raalli noqon waalidkaabaa aakhariya adduunba ku farxaaya ilaahayna subxaanahu wa tacaala miisaan iyo khayr buu aakhira kuu dhigaayaa ibnu cumar marka wuxuu ihi wainahu kaana bayna abi cumara wa bayna abiika ikhaa'un wa wuddun fa axbabtu an asila daalika abu burdow aabbaha abi muusa alashcari iyo aniga aabbahay cumar bnu khadaab amiiru lmu'miniin waxaa ka dhaxayn jiray walaaltinimo iyo gacalnimo ayaa ka dhaxaysay saa darteed baan kuugu imid in arrintaasi aan xidhiidhiyo oon ku salaamo maadaama abu muuse wiilku dhala aan xidhiidhinhayo taa macneedu waxaa weeye cumar bnu khataab oo aabbahay ah dadkuu jeclaa inaan xidhiidhinhayo taasna waxay keenaysaa biri iyo ixsaanfal cumar loo ixsaanfalay idan laysa min akhlaaqi lmu'miniin cuquuq lwaalidayn haddii la yidhi akhlaaqda muslimiinta waxaa ka mid ah labada waalid in la xidhiidhiyo waxaan meesha ku jirin waalidka in lagu caasiyo in la gooyo in la xumeeyo in qaab xunun usluub lahayn loola dhaqmo ayaa ka mid ah nabiguna wuxuu aada iyo aada ugu tiqtiigsaday in ruuxa cuquuqul waalidayn laga helaayo uu ahlu yahay kabiira min akbar alkabaa'irna uu ku jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu cafiyoba mooyeene uusan ninkaas janna sagarkeeda soo maraynin waxaa ka mid ah waxyaabaha akhlaaqda muslimiinta ee ka tirsan ee lafdhabarta ah silatul arxaam riximka iyo qaraabada iyo ahalka in la xidhiidhiyo riximkuna waa qaraabatu alrajuli waalmar'a min aljihatayn dhanka aabbaha dadka ku yimaada iyo dhanka hooyada dadka ku yimaada iyo xataa dadka ku yimaada meherkiiyo nikaaxuba ismulqaraaba ee guud way soo galahayaan man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir falyasil raximah nabigu wuxuu leeyahay maalinka dambe iyo alla ciddii rumaysay waa inay qaraabada xidhiidhiso ilaahay baan rumeeyoo raacahaya nabigana waan rumeeyo waa raacahaya maalin dambe iyo qiyaamana waa ka baqahaya qaraabo iyo ahal iyo raximna xidhiidhin maayo wax isqabta ma aha muslimiintu ilaahay ka cabsadeen hebel muxuu igu leeyahay ma asagaan adduunka u joogaa muxuu ii dhiibtay hawshaa hawl loo baahan yahay ma aha wax kastood leedahay xooggaada iyo xoolahaada iyo ra'yigaada iyo taladaada iyo macruufkaada iyo khayrkaadu muslimiintu qayb lidaax bay ku leeyihiin idan hawshaa waa in laga warqabo man axaba an yubsata lahu fii risqih wa yunsa'a lahu fi aatharih falyasil raximah ninkii doonaya in biilka rabbi u kordhiyo oo nolosha loo kala furo oo uu faqriga iyo cidhiidhiga ka baxo cimrigiisana loo barakeeyo warasiya taran wanaagsan laga reebo riximkaa xidhiidhiyo dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inay xooggooda isku halleeyaan in xeelatiisa besa uu ictimaado in tol iyo xoog iyo ilma adeer adeerbesa uu isku halleeyo waxbana ay u agaagi waayaan xadhigguu xidhaba la kala furo maalinkay xaajadu isku soo dhowaataba ay kala yaacdo gurigu dhisaba la dumiyo suuf iyo xanjo wuxuu isku melegaba la kala tuuro hawshu waxay iska qaban laadahay qaraaba goys weyninku ama gabadhu waa qaraabo goysad ciyaadan billaah idan qaraabada ha la xidhiidhiyo riximka ha la soo dhaweeyo dadka noocaasa soo dhowayntooda iyo dhaqaalayntoodu cimrigaadaa lagu barakayn adduunka aad ku baraadhi oo bayaxow ku noqon aakharana ajir khayr baa kuu jira ninkii marka aan aakharaba wax ka doonaynin wuxuu macnuhu iyo caqligu keenahayaa bal adduunkiisii suu ugu suuragalo galo uguna hagaago inuu qaraabada xidhiidhiyo ilaa cimrigii baa loo barakayn baa la yidhi midda labaad adduunyadii baa xoogow biil uu ka heliyo waxba u kala furmi baa la yidhi bal ninkii aan aakhariyi xaggaa la milicsanayn middaa adduunya hawtay la dhigo tacallamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum fa ina silata araximi maxabatun fi lahli masraatun fi lmaali mansa'atun fi lahar nabigu wuxuu odhan jiray nasabkiina iyo abtirkiinna ka barta wuxuun aad qaraabada ku kala garataan nin baa ninkaa xiga gabadh baa gabadhi ka sokaysa oday baa midkaa xiga wax hadaysana maanta wax qaybsami kara ma aha wax kaloo gei kara ma aha ninba ninkuu wax ka mudan yahay ee habeenku xigo waa ka xaq badan yahay derisba deriskuu ka dhow yahay ka kale waa ka xaq badan yahay nabigu wuxuuhi sal ly slam nasabkiinna waxaad qaraabada ku xidhiidhisaan ka barta lama odhanin nasabkiinna ka barta inaad ummada kale ku riixdaan ood ummadda ku baabi'isaan ood faara qabiil iyo qoys iyo bakti u kaalmaysataan ood casabiyad nabigu wuxuu leeyahay uun nasabka waxaa loo bartaa in lagu xidhiidhiyo ahalka iyo qaraabada iyo raximka saadaan marka qaraabadaada ugu xadgudbin raximkaadii aad meel kaga dhicin eedan sokeeyihii u fogaynin waa inaad abtirka ka barato nabigu wuxuu sal ly slam qaraabadoo la xidhiidhiyaay ahalkiiyo reerkaa isku jeclaada haddii gabadhu ninkeeda qaraabadiisa ay xidhiidhiso ninkuna xigaaladii uu xidhiidhiyo labada qoysba laysla qaado reerku waa barakoobi ree abtiyo ree odobway hawshu way socon waa laisu ducayn ducada iyo gacmaha isdhaafi reerku waa qababahaya laakiin hadday gabadhu isku daydo in odayga ama wadaadka ahalkiisa ay hongool ku qabato iyo tiir iskaga qabato iskuna daydo inay ahalkeedii xidhiisay qaraabadeedii meesha kala dhimasho weeye wiilka iyo carruurtu adeerahood iyo abtiyaashood eedooyinkood iyo habaryarahood waa isku xaq weeye waa in la wada xidhiidhiyo waa inaan reerku dhanna aan tuubadu u furayn dhanna ay ka xidhnaataa hawshu ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado nabigu sal ly slam wuxuu leeyahay ahalkaas ku jeclaada midda kale maalka alla ku barakeeya tanaad iyo bulaal baa laga qaadaa qarabadoo la xidhiidhiyo waa lagu tanaadaa xoolaa lagu helaa waa lagu hodmaa midda kale ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigaad u barakayn reerka ayuu raad wanaagsan ka reebi axaadiidaynu tilmaan oo dhanba axaadiid sugan weeye waxaan sugnayn ma aanan sheegin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa ummadda inuu ku anfaco khayraynu sheegnay nin reemiya ah ayaa rasuulka maalin u yimid salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu ku yidhi nebi maxamedow anugu hashi nebi maxamed ayuu hoggaanka qabtay nabigoo socdaal ah oo safar ku jira ayuu meel docdaa kaga soo baxay xooluu la joogay ninka reermiyiga ah xadhiggii rasuulku ku dhagay hashibuu qabtay wuxuu nabigu intaadan dhaqaaqin su-aal muhiim aan ku weydiiyo akhbirnii bimaa yuqaribunii min aljanna wa yubaacidunii min annaar ninkaa reermiyiga u fiirso caqligiisa iyo xikmadda ku jirta wuxuu leeyahay nebi maxamedow su-aal keliya aan ku weydiiyo xoolaysiin ma laha waan dhibbanahaya caawi ma laha wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaad ii sheegto camalka ilaahay ii dhowaynhaya janno aan ku mudan iyo camalka rabbi iga fogayn ee naar ku mudan hay iisha nabi maxamedo nabigu saxaabadii la socotay buu fiiriyey wuxuu uhi ma u jeeda ninkan waa la hanuunshay nin barakaysan oo haddana reemiyi ah oo caqli badan wey oo xakiim ah murti badan ilaahay baa hanuuniyey buu nabigu wuxuu uhi waa yahay aan kuu sheegay camalka asaga ahe tacbud ullaaha laa tushriku bihi shay-an wa tuqiimu asalaa wa tu'ti azakaa wa tasilu araxima daci naaqa haddaba marka waa yahay nabig wuxuu idhi ilaahay keligiibaad caabudi u sharig yeeli maysid salaadaad tukan oo ka tegi maysid sakadaad bixin oo gaasiri maysid qaraabadii riximkana waad xidhiidhin oo maysid intaasaa laisu dabadhigay ilaahayoodan u shariig yeelin salaadohood meel saarto xoolaad leedo reemiyii baad tahay waxunbaad dhaqatahay sakadood bixiso kadibna qaraabadood xidhiidhiso intaa haddaad la timaaddo ilaahay naarna waa kaa fogayn jannana waa kuusoo dhowaynhayaa haddaba intaa kuu sheegay hasha hoggaankeeda nabigu sii daaboori ka dhaqaaq ilaa hawshu waa dhammaatay camalkiina waa loo sheegay su-aashiisiina waa waa oofsaday markuu dhaqaaqay oo saxaabigii laabtay ayuu nabigu wuxuu ninkaa asaga ah hadduu intaa ilaaliyo la socdo saxaabiga ahlujanno weeye wuxuu idhi in tamasaka bimaa umira bihi dakhala aljanna ninkaa asaga remiyiga ah ee su-aashay u weydiiyey jawaabta koobanna aan ka siiyey hadduu sidaa ku hagaago oo wixii la faray uu ka meel keeno ahlu janno weeye la socda idan waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ah iyo muslimaadkaba kulligood inay ilaahay ka cabsadaan qaraabada xidhiidhiyaan aan la goynin la dulqaato oo laysku sabro wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruuna wa kaana rabbuka basiira qaraabadu qaybaa dhib badan qayb baan kaa soconayn qayb baa jaguug ah qayn baa dulqaadku ku yaryahay inaad adugu gegsataa lagaa rabaa inaad adugu aad noqoto raroosh biyo madaadshaana oo dulqaad badan ayaa la rabaa maxaa yeele jannaa meesha kaa gashay jannaa ku xidhan waajibaad baa ku xidhan muxuu isiiyaa shalay baana xoogo u diray maantuu igu afnijaasahayaa waaba jasaar abaallaawa looma baahan inaad tidhaahdo dulqaad ba lagaaga baahan yahay iyo xidhiidhin iyo dabacsanaan iyo inaad u aragto waxaad bixinayso iyo waxaad qabanayso iyo xidhiidhintuba inay cibaado waajibad gudanaysa ay tahay salaadoo kale ah saxaabi kale nabigu ku yihi nabi maxamedu akhbirnii bifawaadil alacmaal qaala yaa cuqba sil man qaطacaka wa acطi man xaramak wa acrid can man dalamak nabigu wuxuu ku yihi nabi maxamedow waxaan doonahayaa inaad ii sheegto acmaasha kuwada fadliga badan acmaal wanaagsan oo fara badan bay diintu tilmaantay shuruucd sharaa'icdu waa badan yihiin meel kastood ka gashaba fadli baa dhooban kuwa nabi maxamedoo laakiin u sii daran ee tilmaaman ii sheeg buu ku yidhi nabi wuxuu ku yidhi waa yahay cuqbaa saxaabigaa la odhan jiray cuqbata bnu camr cuqbata bnu caamir silman man qatacaka ruuxii ku gooya xidhiidhi ninbaa iska kaagoyn oo kugu sanifi oo wuxuu aad ka samaysay aadan garanaynin oo kula dagaalsan nabi wuxu iska xidhiidhi qaraabada iyo sokeeyaha xigtada iyo xigaalada ku goysay adugu xidhiidhi ka wanaagsanow ka fiicnow xagga alla ka xig waxaad kalood wax siisaa wa acti man xaramak ruuxu wax kuu diida ee maalin shilinkaala bakayla maalinaad u baahnayd ood go'moonayd inti kaa qarsada ama kuu gargaari waayo adugu maalinkaad waxesho ood gacanta sare ka yeelato ha ku xumayn ha ka aargoosanin ha la xisaabtamin waxaad tira adugu maalin ha xusuusin xataa maalinku ku xumeeye faraha ka qaad wanaaji adugu wa acti man xaramak ruuxii ku hoojiyey wax kuu diiday ku qadiyey aan ku tabin maalinaad u baahnayd gargaarkaadina laga waayey garabkaadina aad ka weyday hiliyahoo midnaba aad ka weyday adugu maalinkaad ka gacan sarrayso ha la xisaabtamin hana ka aargoosanine ninka asaga xidhiidhi wa acrud can man dalamak ruuxii ku dulmiya kugu xadgudba sayrihiisa soo tallaaba kala garan waaya wuxuu mudan yahay wuxuusan mudnayn aduguna ka jirta le iskana cafi haddii nabigu intaa uu tilmaamay waxaan leenahay qaraabada in la xidhiidhiyo waa min akhlaaqi almu'miniin waana waajibaadka diinteenna walaysa min akhlaaqi almu'miniin qatiicatu larxaam raximka in la gooyo oo qaraabada la gooyo oo la fogeeyo ma lama ogolo waana xaaraan nabigu waxaa ka sugan laa yadkhulu jannata qaaticu rixam rixam rixam eh, raxim nin gooyey ee eh, janna ma galo janna ma galo qataadka iyo namaamka iyo qaaticu raximka intuba janno ma galaan waana waciid axaadiisul waciidna saasaa lagaga tagaa saaba ku daa markaa la iska ilaaliyo shay aad janno ku waayayso adduunka intaad joogto shilin yaroo la lex jeclowday ama wax kula noqday ha ku aakhara seegin waxaan leenahay min akhlaaqi lmu'miniin waxaa ka mid a ah, kafaalatu alaytaam waalraxmatu bihim washafaqatu calayhim waannafaqatu calayh in ruuxa agoonka ah loo naxariisto la dhaqaaleeyo loo damqado ayaa ka mid ah akhlaaqda muuminiinta diintooduna in badan ay ka hadashay ana wa kaafiru lyatiimi fi ljannati ka haadayni wa farraja baynahumaa fartan fardhaxada loo yaqaan iyo farmurugsatada nabigu intuu isku qabtay ayuu wax yar kala qaaday markaasuu yihi ninka agoonka u naxariista ama kafaalo qaada ama caawiya ama noloshiisa meel saara ama bishii konton dollar u tuura ama kun shilin taarta ninka asaga ah iyo anugu jannada intadan baanu isu jiraa wax yaroon kala fogayn baynu noo dhexeeya weeye idan darajo aad ku helayso nebi maxamed darisnimadkiisa ood ugu dhowaan wax ka khayr badan garan mayno waa haddii iimaan iyo islaamnimo ay jirto dhab ah maxaa yeelay waxaa loo rafaadahayo oo muslimiintu habeenka u tukanhayaan oo ay u soo jeedaan maalinkii oy waajibaad badan u gudan hayaan waa inay helaan ilaahay agtiisa waxa ah oy jannadu kow ka tahay una wen yahay ilaahay raalli ahaashihiisa waxaad marka deriska nebi maxamed ku helaysaay wax dhayala ama ciyaroo dheldheela ma aha man damma yatiiman bayna muslimayni fii tacaamihi wa sharaabihi xataa yastaqniya canhu wajabad lahu ljanna nabigu wuxuu leeyahay agoon laba muslimiina ay dhaleen ruuxii keeno oo soo qaado oo gurigiisa keena carruurtaadii baad ku soo biirisay waxaad tiri anugu bil kasta biil ma diri karee ii dhiiba carruurtayduu ka mid yahay iskuulkan carruurta geeyaan geyn madarisadaan geeyaan geyn carruurtayda waxaan ku aradbaxshaan ku aradbixin waxay calfadaan buu la calfan hadduu xanuunsado ilma aan dhalay buu lamid yaho anaguna waa dhakhtar baan geynayaa ninkii ilma agoon ah oy laba muslimiina iska dhaleen nabigu wuxuu idhi soo qaada oo carruurtiisa ku daroo ku biiriya xagga cuntadiisa iyo raashiinkiisa ilaa uu qaangaadho isku filaado agoonka asaga ah ruuxa asagaa jannaa u waajibtay wajabad lahu ljanna agoonaad soo qaadado carruurtaada ku biirisay ilaa uu markaa taabagalo asagu isku filaado ama uu kaa kaaftoomo ama cid kaloo muslima ay kaa qaado jannaa kuugu waajibi idan arrintaa ayadaa ah maanta waa ogtihiin waddankii soomaaliya iyo kaynu hadda joognaba ummaddii soomaaliyeed waa ku baaba'day agoontii baa farabadatay gabdhihii baa garooboobay dhib badan baa jira barakac badan iyo macaluul badan iyo dhib badan baa meel kastaba ka jira khaasatan koonfuroo kale kaba si daran hawshaa waa in laga warqabo dadkeenna meelahan jooga ee waa hore ama soo qaxay ama meeshaba ku dhashay ee xoogow iska degan ee gacanta wuxuuna ugu jiraan dadka agoontaa ah ka warqabo ahladaa baaba ee barakacee laga warqabo ilaahayna ha loogu dhowaado wax samafalkooda iyo wanaagooda nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi markuu agoonka ka hadlayay xaaladihiisa saxaabi baa u yimid oo i nabi maxamedow xoogow waxaan dareemahayaa qalbi adayg qalbigiibaa iingego ee qalalay haddii aayad qur-aan oo waciida la akhriyo haddii xadiid waciida la soo daayo haddii yabaho khayr iyo wacdi laga sheekeeyo haddii goodi iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hanjabaatiisa laga hadlo qalbigu nuuxsan maayo ee dhaqaaqiba mahayaba qalbigii waa dhagaxoobay nabi allow maxaa lagu shalciyaa nabi wuxuu idhi ma doonaysaa atuxibu an yaliina qalbuk wa tadruka xaajataka irxam ilyatiima wamsax ra'sahu waacimhu min acaamika yalin qalbuk wa tudrik xaajatak nabigu wuxu uri sal ly slam haddaad doonayso in qalbigaadu kuu dabacsanaado ou jilco oo ilaahay uu ka cabsado oo u ilmeeyo oo markii waciid iyo wacdi la sheego uu danqado shafaqatan min allah aw ama yacnii xuban limaa cinda allahi subxaanahu wa tacaala agoonka u naxariisaa layidhi agoonka u naxariiso waxaad ugu naxariisataa miskiin yar oon tabar lahayn oo waalidkii la oofsaday inuu yahay ugu naxariiso inuu xaq uu leeyahay ugu naxariiso inaad allo ugu dhowaan ugu naxariiso inaad ay tahay cibaada aad gunayso ugu naxariiso agoonka u naxariiso oo madaxa u salaax buu nabi sal ly slam intaad u naxariisato haddaba sidii ilmahaad dhasha madaxa u salaax ushan lee raashiinka sii waxaad quudata wax ka si xoogow yaroo xag ah ama hambool la soo reeba ha ku riixine raashiinka adugu aad calfanayso wax ka sii baa layidhi xurmee raashiinkaad cunto iyo sharaabkaadaba markaa wax ka sii haddii aad taa yeesho qalbiguna waa kuu jilci oo waa kuu qoyahayaa danta iyo muraadkaad leedahayna rabbi waa kuu sakhirahayaa idan muraad badan baa adduunyada aakharaba laga leeyahay qalbi ingeganana waa jiraa oo qalalay hawsha ha lagu qaboojiyo ha lagu jalciyo ninka nabi wuxuu ku yidhi saxaabi kale imsax ra'sa alyatiimi wa atcim ilmiskiin haddaad dooni qalbigu inuu kuu danqado oo jilco agoontana caawi oo u naxariiso madaxoodana salaaxoo masax miskiinkana quudi baahan ee dawarsanaya ama dhiban idan waxaan leenahay walaysa min akhlaaqi اlmu'miniin inaan aytaamtiiy agoonta aan loo naxariisanin ama aan la kafaalo qaadin ama aan loo danqanin min akhlaaqi lmuminiin waxaa ka mid ah dariska oo la ixtiraamo ixtiraamu ljaar iyo in xuquuqa jaarka la ilaaliyo darisku dad badan baa ku dhiban ayaguna isku dhiban yihiin darisku waa in la ogaado xaqiisana meel la saaro man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi اlaakhir falaa yu'dii jaarah wa fii riwaaya falyuxsin ilaa jaari ilaahay iyo maalinka dambe aakhare ciddii rumaysay waa inay xidhiidhiso inuu maamuso karaameeyo dariskiisa xaggana uusan dhibin dariskaa dhibin waxaa garab taalla in loo samafalo falyuxsin ilaa jaarih iyo falaa yu'dii jaarahu dariskiisa ha u samafalo waxay u baahdaan ha u qabto ha la caawiyo adeegga yaan lagu dhibin maacuunta yaan lagu dhibin yaan khayr khayrka yaan laga ceeshanin albaabada yaan laga xidhanin aduguna ha dhibin dariskaada yacni jabaqdaada iyo sawaxankaada iyo dhawaqaada iyo carruurtaada iyo dhibkaadaba ka xaslo oo ka celi ixsaankaadu ha gaadho iyo wanaaggaadu dhibkaadana waa inaad kaga filaato wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min qiila yaa rasuul allahi man qaala aladii laa ya'man jaaruhu bawaa'iqa nab wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay alla muusan rumaynin alla muusan rumaynin ilaahay muusan rumaynin ruuxa asaga ah waxaa nabi maxamed uu kaa mid khasaaro ayaan darana waa kuma ninkaad ku dhaaratay saddex goor inuusan alla rumaynin nabi wuxuu ihi waa midka dariskiisu uusan ka nabadgelin horortadiisa iyo sharkiisa iyo fiidhoraaddiisa iyo hadalka boodada ah uusan ka nabadgelin bimacnaa albawaa'iq waa jamcu baa'iqa waana dhibka weeye sharkaada wey ruuxa aan sharkiisa laga nabadgelin oo dariskiisu ku dhiban yahay ilaahay ma uusan rumaynin iimaankahu sheeganhayana waa afka baarkiisa ama kamaalkii iimaan muusan helin ama aslul iimaanba kama asixin laa yadkhulu ljannata man laa ya'man jaaruhu bawaa'iqa nabi wuxuu idhi janno geli mahayo dariskiisu cidduusan ka nabadgelin oo uusan aamin ka ahayn dhibkiisa iyo dhibaatooyinkiisa hawsha ayadaa waa in lagu dadaalo khaasatan dee gabdhaha guriga jooge carruurtan ayagaa barbaariyo gacanta ku haye waa inay gabdhahooda walaalahooda ka dadaalaan waa in deriska ay xaq dhowraan waa inay aada iyo aad isu ilaaliyaan ood u aragto deriskoo la xaq dhowro xaggana loo samafalo loo wanaag sameeyo inay diinteenna ka mid tahay waajibaad gudan uu yahay dhibkiisa waa wuxuu rabbi kaa rabay muxaramaadkii in loo ixsaanfalin waa waajibaadki ilaahay ku saaray subxaanahu wa tacaala aayaddu alxuquuq alcashara loo yaqaanay waad ogtihiin wacbudu llaha walaa tushrikuu bi shay waxaa ku jira waljaari dilqurba waljaari aljunub idan meelo badan baa lagaga hadlay nabigu wuxuu inoo sheegay salawaatullahi wasalaamu calayhi labada ruux ee u horraysa aakhara la doodsiiyo oo ilaahay gartooda u qaado waa laba daris awalu khasmayni yowma alqiyaamati jaaraani ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu u soo diyaargaroobay ummadda inuu kala xukumo nin kastana xaqiisu uu baro ummadda uu kala saaro labada ruuxee u horraysayee gartooda la qaadayo rabbina uu kala xukumayo laba darisa ah wey intaan dhiigga la xukumin oon muslimiinta kale la kala saarin oo nin iyo xaaskii aan la kala xukumin oo muslimiin dagaalamay gartooda iyo faylkooda aan la furin faylka u horreeya rabbi uu qaado ee uu kala xukumo waa laba daris ah oo wax kala tabanaya dariska waa in laga dadaalo layska ilaaliyo ilaahayna laga cabsado maalin maalmaha ka mid a ayaa saxaabi nabiga u yimid ansaari ah wuxuu nabi maxamed uu dariskaygii baan ku dhibanahay naftuu ii keenay meelaan kaga soo kaajaan la ahay meelaan uga guurana ma aqaanay maxaan sameeyaa nabi wuxuu yidhi waxaad yeeshaa alaabta guriga kuu taalloo dhan baa intaad soo qaada bannaanka soo dhow ka soo guur gurigoo meeshan daaradda ah iyo waddadan la maray wixii alaab iyo saabaan iyo Ah, alaabay ku taalle banaanka keen soo dhoof kor istaag marka halkaa taagno adiga carruurtaada iyo xaaskaada halkaa soo istaaga saxaabigii sidaibuu yeelay alaabtiisibuu soo guray bannaanku soo dhoobay halkaasuu soo daadshay muslimiinta kalaa soo maray waxaa lee muslim allow maxaa kugu dhacay wuxuu dariskigurigu maraba allahuma alcan fulaan ilaahu naxariistada ka dheere allow cadaab bay ku hayaan ee eh, maxaan galabsaday buu nabigu wuxuu uhi waqad lacanaka allaahu qabla annaas ilaahaybaa waa ku lacnaday ummadda hortood buuhi salawaat wasalaamu calayh adugu muslimiintii galabta ku maray ama saaga ku maray ee ku lacnaday baad ka calaacalaysa ood ka cabanaysaay ilaahay ku abuuray khaaliq aha ayaa muslimiinta hordoodba ku lacnaday naxariista kaa fogeeyey maxaa yeelay dariskaadii baad dhibto nafta u keentay idan xadiidka xadiid saxiixa weeye muslimiintu waa inay dariska iska ilaaliyaan dumarka iyagu iyo gabdhaha muslimaadka hawsha waa inay maanka iyo maskaxda ku hayaan ilaahayna ka cabsadaan maalin maalmaha ka mid ah ayaa nabigoo fadhiya caaishihii umu salama waxay ka sheekeeyeen gabadh muslimada oo cibaado badnayd nabi maxamedo waxaa leeyahay heblo habeenkii waa tukataa waa soontaa waa salaadaa sadaqaad badan bay la baxdaa maalin kasta intaasoo xoolay qaybisaa laakiin bay dheheen xoogow way carab dheer tahayoo deriskay dhibtaa nabig wuxuu uhi hiya fi naar ahlunaar wey salaadeedii soonkeedii zakadeedii sadaqaadkeedii iyo khayrkao dhan wuxuu hi wax ka soo qaad ma laha marba hadday dariska dhibto ahlu naar weeye gabadh kalaa la sheegay waxaa leey gabadha nabi maxamed oo heble e iyadu ma salaad badno shanta waqti bay ku urursataa bisha ramadaanna way soontaa sako badanna ma bixisay sadaqadu wax badanba ma haysato xogow yaroy gacanta ku haysay bixisaa laakiin waa afgaaban tahayo dariskeedii baa ka nabadgaloo dadka ma dhibto nabi wuxuu hi hiya fi ljanna taa waa ahlu janno jannaday gelaysaa darisku meeshaasuu shareecada ka joogaa nabiga allana uu ku tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayhi hawsha ha layska ilaaliyo ha layska dhowro ha la dhaqaaleeyo deriska ha laga warqabo laysa almu'minu aladii yashbacu wa jaaruhu jaa'ic kam min jaarin mutacalliqin bijaarihi yaquulu yaa rabbi sal haada lima aqlaqa canii baabahu wa manacanii fadlah nabi wuxuu leeyahay ruuxa muslimka ee mu'minka ma aha midka albaabka ka xidha dariskiisa ma aha midka dharga ama daaca qurhma dariskiisa oo baahan oo tabaalaysan aakhara badanaaba nabig sal ly slam inay kale faraqa ku dhegi nin baa nin iska laadlaadin markaasaa waxay odhanayaan rabbiyow deris baanu ahayn albaabka nooga xidhay ee khayrkiisa noogu diiday ee samafalkiisa nooga xalada bal weydii ilaa hadda aakhara la jooga waa la xisaabtamayaay haddaba laysa min akhlaaqi muminiin dariska lagu xadgudbo khuluqa ruuxa muslimka waxaa weeye dariskan in la xidhiiriyo laga cabsado waxaan leenahay min akhlaaqi اlmu'miniin waxaa ka mida aljuudu wax bixinta iyo waxdeeqiddu iyo gacanfuraantu waa akhlaaqda iyo dhaqanka muslimiinta sharu maa fi rajuli shuxun haalic wa jubnun khaalic buuhi nabigu sal ly slam ruux bina aadama wuxuu ku tilmaanaado waxaa u liita oo u khayr daran oo u shar badan bakhaylnimo qalbiga kaala soo baxaysa waad wax aad bixisid markaad tidhahdo qoobgerir baaba kugu dhiciba dhiiggaaba kugu furmi sankor baa kugu dhici adoo dhan baaba gergeriraya sidaadoo lii nafta lagaa qaadahaya shilha bixi iyo wax deeq iyo wax baxso marka la sheego dad baa nici oo wadnaha loo dhaafi oo laga yaabaa inay intay kaadi qabataan ama caloosha loo dhaafo ay suuligaba aadaan yacni waa musiibo wey looma baahan ruuxa muslimka ah waa in daarta aakharo iyo ilaahay agtiisa waxa ah ay milicsadaan oo ay maanka iyo maskaxda ku hayaan bidhbidhka iyo adduunyada in shilinka yarka ah waa inuusan kula weynaanin oodan ku hanqaarmin fulaynimo ayadna qalbiga kaala baxda ama ku siibtaba ayadna waa musiibo weeye nabigu fulaynimo iyo bakhaylnimo in badan buu ka calacalay kana cabtay ummaddan ooga digay laa yajtamicu gubaarun fii sabiili illah wadukhaanu jahannama fii jawfi cabdin abada walaa yajtamicu shuxun wa iimaanun fii qalbi cabdin abada nabigu wuxuu yidhi boodh iyo habaas kuu gaadhay alla dartii iyo jihaad kugu gaadhay iyo jahannamo qiiqeedu ma kulmaan oo isku meel iskuguma yimaadaan bimacnaa ruuxa mujaahadka mukhliska ah iyo jahannama iyo naaris arki maayaan weeye waxaan kaloo marnaba kulmi karin ruux muslim ah qalbigiisa kuma kulmaan bakhaylnimo iyo iimaan iimaan iyo alla rumayn iyo bukhli isku meel ma degaan midkood hadduu dega kakalaa ka baxaaya iimaan dhab ah hadduu jidhkaada taabta iyo badankaada bakhaylnimo iyo gacan adayg waa kaa tegaysaa haddii laakiin bukhli iyo shuxi iyo gacan adayg qalbigaada uu ku jiro iimaanna kuma jiro idan laysa min akhlaaqi اlmu'miniin albukhlu wa suuءu اlkhuluq khaslataani laa yajtamicaani fii mu'minin albukhlu wa suuءu اlkhuluq dabeecad xumo iyo dhaqan xumo iyo bakhaylnimo ruux muslima kuma kulmaan hawshaa waa in la iska ilaaliyo akhlaaqdu iyo dhaqanku qaybna waa qayb la kasbadoo la shaqaysto oo saad iskugu dayayso eed isku caraabinayso ee isku gubaabin baa ilaahay kuu sahlayaa inaad dhaqankaa wanaagsan yeelato qaybna waa qayb rabbi kugu abuuro ilaahay ku siiyey tafadulan wa ixsaanan minhu ilaahay ha laga baryo min akhlaaqi lmuslimiin waxaa ka mid ah qadaa'u xawaa'ij lmuslimiin wa idkhaalu suruuri calayhim in dadka muslimiinta laga farxiyo danahooda la gudo la caawiyo la kaalmeeyo oo la kaaliyaa ka mida akhlaaqda muslimiinta in aad keligaa u noqoto nin isku eg kuma daare ahayd daarin anugu waxayga anuunbaa isku filan iskay baan u shaqaysanhayaa kismaayo kistaadia meel laga sheegahayay idan hawsha hawl shaqaysa ma ah kistaadu waa lagula haystaa muslimiintaa wax ku le deriskaa wax ku le agoontaa wax ku dhibanaha wax ku leh qaraabada wax ku leh mu'miniinta guud wax ku leh yacnii ruuxa keligii cuna keligiibu dhintaa baa la yidhahdaa maxaa yeelay ruuxa muslimka ah waa fardi ummadda ka tirsan waa labina iyo dhagax wanaagsanoo ummadda meel kaga jira waa jaajuur guri la dhisaya qayb ka ah weeye lama doonay aad noqoto anugu ninkii fari saara shan baan saarahaya kuma daaray haydaarin ha iisoo dhowaanin keligii cunaha noqonin muslimiinta waa in laga warqabo danahooda laga warqabo dhibkooda laga warqabo wixii dhibaaya muslimiinta waa inuu ku dhibo almu'minu min ahli اliimaani bimansilati الra'si min aljasad ya'lamu اlmu'minu lima fi ahli اliimaan liahli اliimaan kama ya'lamu اljasadu lima fi الra's nabig wuxu sal ly slam ruuxa mu'minka ah wuxuu u danqadaa oo u laxawsadaa dhibaatooyinka muslimiinta soo gaarhaya sida uu jidhku kale u danqado una xanuunsado wixii madaxa soo gaadha haddii il lagaa qabto ama gaws lagaa qabto ama dhagta dhaawac kaa gaadho ama sankaba lagaa qabto yacni madaxa xubin ka mid a haddii xanuun kaa qabto jidhka intiisa kale laxaw iyo kaar iyo xanuun baa saamaynaya sidoo kale ruuxa muslimka meel kastuu uu joogo ku dhiban yahay adiga aan dhibka ku qabsanin een goon ahaan uusan kugu dhicin inaad ka danqato oo laxawsato ayaa la doonahaya maxaa yeelay jirkaadii xuban ka mida la cunahaya oo dhibaatada ay soo gaadhay suuragalla ma aha adoo jirkaada qayb ka mida ay middi ku socoto ama nabar gaadhahayo inaad si baraadli ah iskaga bardoodan tahay suuragal ma aha wa hadduu iimaan jira weeye man kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatihi waman faraja can muslimin kurba faraja allahu canhu biha kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama na wuxuu leeyahay danta muslimiinta ruuxii ka shaqeeyaay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala danihiisa u yasira oo u xangagaba oo caawiya oo kaalmeeya dhan kale lagaa caawinhayaa khayraadku dhan kale ay kaaga socdaan idan ruux muslima dhibaato haysata iyo kodol ku taagan iyo naqas ku dheggan ruuxu markuu dan leeyahay ama kurba ku taagan tahay naqaskaan ka soo baxaynin neeftaa ku dhegaysa marka laakiin dantii loo qumiyo ama xaajadii loo qabto la caawiyo wuu neefsanhayaa nin irbad laga siibay ama qodax laga bixiyey ama aydin ku taagnaa oo laga sii daaya oo kale u neefsanhayaa ruuxa muslimka ruuxii adduunka kurbo ka sii daaya oo ka neefiyahay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamo kurbooyinka waaweynee jira ta u weyn baa rabbi kaa fududaynaya kaana sii daynhayaa maanta iyo aakharana aakharaad ka baahi badan tahay adduunku wax ku haystaba ma jiraan hadduu ilaahay islaamba kuugu nicmeeyey waman mashaa maca madluumin xataa yuhbita lahu xaqah habat allaahu qadamayhi cala asiraati yowma tazuulu alaqdaam nabig wuxuu leeyahay ruux madluumah oo laga gardaran yahay oo lagu xadgudbay ruuxii raaca oo garti u raaca oo marhaatigii la diyaariya oo baabuurkii la raaca ama kharash ka bixiya waa madluum laga gardaran yahay waad u kaalmaysay ilaa aad xaqiisii u sugtay ood gartii u soo waxaysay ood xaqiisii u soo dhicisay garab taagnay ilaahay subxaanahu wa tacaala gomadahaadu sugayaa maalinka qiyaamo maalmaha laga faganaya jidka siraad ee jahanamo lagu daadanhayo ee jidka cidhidhiga la marayo ee liilankaa dhuman la qaadahayo ee dadku ka faniinahayaan meesha ayada ee jahanamo lagu faniinahayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wadda ballaaran buu kaaga dhigi aduu haywey qaadahaya ee hawshu kuu noqon maxaa yeelay adduunka waagaad joogtay yaa ruux madluuma oo lagu xadgudbay baad u cellicisay waad garab istaagtay xaqiisii baad u soo riday adooysan ka ahayn faara qabiil adooysan ka ahayn hebel ku xume oy kaa tahay waa madluum go'moone garab istaag ay kaa tahay rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu leeyay inna lilaahi cinda aqwaamin nicama aqarahaa cindahum maa kaanuu fi xawaa'iji lmuslimiin maa lam yamulluuhum faidaa malluuhum naqalahaa ilaa hayrihim ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay nicmooyin iyo gallado iyo xoolo iyo caafimaad ayuu dadka qaarkii siiyaa waxaana nicmada iyo xoolaha iyo maalka laguu siiyey inaad danta muslimiinta kaga shaqayso dantaada inaad ku qunsato ilaahay ku caabudo salaada ku oogto kadibna waajibaadkii iyo xuquuqdii kalena aad ka xusuusato inta aad muslimiinta ka daalayso xaq nicmada way kuu socon maalinkaad muslimiinta dhibsato oo midka dawarsan aad dhibsato oo ka baahan aad dhibsato oo qaraabadii soo dhawaaqaysa aad dhibsato ood ayagiiba ku gacansaydho maalinkaa ayada ilaah waa kaa siibaya nicmadii khasaaraa kugu bilaaban xoolihii meelay ka baxeen shuf bay baxaayaan tuug baa rabbi kugu sallidi khasaare isdabajooga qulqulatooyin qoobgariir dhib baadan ka baxaynin maxaa yeelay xaqi lagugu lahaa baad dhibsatay muslimiinta baa culays iyo culaab kugu noqday qaraabadii baa culays kugu noqotay waxaadan qaadi karin maalinkaad marka nicmadii ilaahay abaalkeedii lagaa waayo rabbi waa kaa shubahayaa cid kalou ku shubahayaa qolyaha kanla waa lagu tijaaba waad ogtihiin labaatan sano ka hor dadkii soomaali maalqabeenka u ahaa iyo tanaalkii taajirada maanta fuqara weeye kuwa maanta akhniyada ana hadday xaqi rabbi toosin waayaan ayagoon waa laga shubahayaa ka nasibkana saar weeye hawshu dadka xaqi dadka muslimiinta xaqooda ha la yska ilaaliyo nicmadaana ha la ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala shukrigiisii ha lala yimaado maa min cabdin ancama allahu calayh nicmatan faasbaqaha calayh uma jacala min xawaa'iiji innaasi ilayh fatabarama faqad carada tilka nicmati lizawaal nabigu wuxuu leh sal slam ilaahay addoon kastoo uu nicmo siiyo caafimaad cilmi xoolo caqli nicmo kastoo rabbi uu ku siiyo nicmadaa ayada ah markay dantii muslimiinta ay nicmadaadi ay soo aadaan amaay u baahdaan caqligaadibaa loo baahday cilmigaadibaa loo baahday maalkaadi baa loo baahday miskiin baa go'moon mid baa tabaalaysan mid baa xabsi iyo jaleel ku jira mid baa baahi u nafbaxaaya mid buu cudur kala goynayaa mid baa cadow gacantii ku jira qaaraan baa laguu soo qortay xogow baa lagugu yimid waxbaa lagu mooday dantii muslimiintiibaa xaggaada soo gashay fa tabarama markaasuu arrintii ka xumaaday waa rargubiyooday waa dhibsan hayaa wejiguu kaduudin hayaa weji furan baa la galaaye aqal furan laba galo ninka asaga ee saa u dhibsada danihii muslimiinta iyo baahidoodii wuxuu u bandhigay nicmadiisii inay suusho oo ilaahay ka qaado asagaa sabab u noqday nicmadii rabbi inuu ka dafo oo rabbi uu ka qaado uu ka faramaroojiyo afdalu lacmaali idkhaalu suruuri cala almu'min ka sawta cawratahu aw ashbacta jawcatahu aw qadayta lahu xaaja nabi wuxuu idhi camal la sameeyo waxaa u khayr badan ruux muslimoo laga farxiyo khayr baad u sheegtay wuu qaawanaa waa aradnaa waad arad bixisay wuu gaajaysnaaoo baahibaa xubeer baa ku dheganayd xoogow baad siisay ila waad ka fujisay dan lahaa waa go'moonaa dantii baad u fulisay ruuxa asagaee muslimka ah eed ka farxisay ilaahay subxaanahu wa tacaala camal ka wanaagsanoo rabbi loo qabto looguna dhowaada ma jiro ilaahay ha laga cabsado muslimiinta baahidooda iyo dhibkooda ha laga warqabo allana ha loogu dhowaado in muslimiinta danahooda layska gufeeyo layskana fogeeyo laga dhuunto ma aha akhlaaqda muminiinta ka mid ma aha waxaa akhlaaqda muminiinta ka mid oon kusoo gabagabaynaynaa min akhlaaqi lmuminiin sadaqatu sir ruuxa mu'minka akhlaaqdiisa waxaa ka mid a ah sadaqo qarsoon oo aan la ogayn asagiiyo rabbigii iyo kuusiyiinbaa is og ha lagaa sheego umuusan bixinin ha lagu ogaado umuusan bixinin ha lagu arka kama aha waa ilaahay dartii ruuxa muslimkan inuu caawiyo doonhaya ina sadaqata siri tudfiu khadaba rabbi tabaaraka wa tacaala sadaqada qarsoone sida sirta a loo bixiyey ee alla uunka og yahay ikhlaaskeedaa badan runnimadeedaa badan yacni daacadnimadeedaa badan midda ayada ah ilaahay cadhadiisay bakhtisaa sadaqada qarsoon ee hoos si hoose loo bixinayo ee gabdhaha muslimaanka ay bixinayaan oo raggu bixinayo ee intii mudnay la siinayaay ilaahay subxaanahu wa tacaala cadhadiisii oo addoonka u cadhaysna ayay damisaa oo baktiisaa wuxuu leeyay nabigu salawaatullahi wasalaamu calayh sanaa'icu lmacruufi taqii masaarica asuu wa sadaqatu siri tudfiu qadaba rabbi wa silatu raximi taziidu fi lcumri shayga wanaagsan oo la sameeyo samafalku iyo khayrka la gudbiyaay ruuxa muslimka wuxuu ka ilaaliyaa inuu si xun u dhinto silac maryaad iyo saxariir iyo silac u dhimasho iyo meel xun inaad ku baxdo ayuu kaa ilaalinayaa xirsi looma baahno iyo khuraafi wax laga soo goosto iyo wax la macjileeyo iyo kitaab iyo dayrabi in la eego sadaqa sir ood bixisaa kugu filan nin soomaaliyeed oo qolyihii hore waagii hore xirsigaa loo goyn jiray ah oo saddex xirsi qabaa maalin nin u yimid wuxuu ihi xirsigan jinta kuugu xidhan maxaa lagaaga dhigay wuxuu ihi wad baa layga dhigay buui inaanan dhimannin baa layga dhigay kan kale qoorta kuugu xidhan maxaa lagaaga dhigay wantaatacow baa layga dhigay buuhi si xun ha u dhiman iyo silac baa layga dhigay kanaad ku qabta adhaxdana muxuu yahay baa layidhi laba farood dhaxdo yaadan ka bixin baa layga dhigay buuri idan waxaasoo dhan wax loo baahan yahay shirkiyaadka ma aha haddii aad doonayso inaad meel wanaagsan ku baxdo suxunna aadan u dhimanin shil baabuurna aadan ku dhimanin gurno uusan kugu soo dumin biyana aysan kula tegin meydkaadana meedla aan lagaga tegin sadaqaadka la bax si wanaagsanna oo la bax si sira oo la bax samafalka ku dadaal ilaahay subxaanahu wa tacaala intaba waa kaa ilaalinayaa nabigu salawaatullaahi wuxuu odhan jiray ahlulmacruufi fi dunya hum ahlulmacruufi fi alaakhira dadka samaha iyo wanaagga lagu yaqaana adduunka ayaa aakharana wanaag iska leh hal jazaau lixsaani ila alixsaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii khayren sheegay haydinku anfaco wixii shareen sheegayna allah idin garan mariyo anigana allah i dhaafo wa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu بسم الله جزاكم الله خيرا شيخ حسن ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala in camalka miisaanka xasanaadka inuu camalka ay kugu buuxiyo muxaadaradan iyo acmaashan faraha badan ee la midka ah eed hayso eed ku mashquulsan tahay dhaqankii adduunka aad kaga mashquulshay kale ilahay waxaan kaa baryaynaa subxaana wa tacaala inuu ku barakeeyo cilmigaaga inuu barakeeyo camalkaagii iyo cilmigaagana alla barakeeyo subxaana wa tacaala ilaah taasaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala muxaadaradii halkaasay noogu egtahay su-aalo ayay sheekh soo gudbiyeen gabdhuhu su-aalaha intooda badan wax xidhiidha lamada mawduuca waa su-aalo iska fara badan oo noocyo badan noocyahooda iska cashwaayo weeye marka bal insha allah waxaan ka tari karaan soo gudbinaynaa ta koobaad waxaa weeye sheekh waxaa ku waxaan ku weydiin lahaa gabdhaha isticmaala daawooyinka la isku cadeeyo ee ka mida ah yani yani waxaanay leedahay gabadhu waxaan macnihii inay aada la hadasho macnihii aada ka hadasho mas'alada ku saabsan warka duduunkiisa iyo fahamkiisa islaan ka fahmay gabdhaha isku cadeeya daawada inaad arrintaas aad ka hadasho bismillaah e, su-aashaas jawaabteedu culummadu in badan bay ka hadleen masaladaas ku saabsan gabdhaha soomaaliya qaybo ka mida oo waxyaabaha marsada la ysku caddeeyo wixii markaa kareen oo kale ah oo jidhkii uun saliid ahaan loo marinayo jidhkana aan waxba midabkiisa ka bedelaynin iyo awooddiisa caafimaad wax dhiba ma laha laakiin daawooyinka ayagu jirka wax ka bedela ee laysku caddeeyo caafimaad darra ay leeyihiin way culammadu xaqiijiyeen dhakhaatiirtuna ka qaliyeen midda labaad waa tashabuh binisaa'i ilkaafiraat dumarka gaalada ah ayaa qaabkaa u dhaqma in laysku shabahana ma bannaano sharciyan hawsha ayada ah ma bannaano gabadha iyadoo marsatay sidaa ayada ah ku guursata oo aqal lagu geeyana wadaadkeeda waa inay u sheegto tirada waa is soo caddeeyey haddii kale haddee khayaanay noqonaysaa iyo tadliis iyo talbiis caafimaad daraa ku jira tashabuh binisaa'i ilkaafiraad baa ku jira waa dhaqan aan wanaagsanayn gabdhaha soomaaliyeed ilaahay baa qurux siiyey gabadh kasta inta rabbi siiyey baa ku filan ilaahay ha barida calafkeeda ha sugto waxaa dhaqanka xunna ha la iska day ilaahay laga cabsado wabilaahi tawfiiq gabadhna waxay leedahay watigaybaa aada u xanuunsanaya waxaan muslimiinta ka codsanayaa in ilaahay laygu soo baray subxaana watacala in alla caafiyo ilaahay ha caafiyo ilaahay ha caafiyo insha allah ilahay macaafan weydiinaynaa ruuxa saddexaad wuxuu leeyahay qofka aan daahirka ahayn masjidka ma geli karaa muxaadaro ma ka qayb geli karaa su-aashaas gabdhaha muslimaadka ah khaasatan soomaaliyeed meel kastood fadhiisato waa kugu weydiinhayaan waa su-aal in badan soo noqnoqota gabdhaha muslimaadkan daahiraadka ahayn bimacnaa xukunka qaba ama dhiigga xaydka qaba ay ujeedaan gabdhaha muslimaadka ah isu soo nadaamiyey intay diyaargaroobi kareen soo diyaargaroobay masaajidda waa geli karaan way fadhiisan karaan muxaadaraadkiiyo cashada waa ka qayb qaadan karaan ee cillada loo diidaya keliya masjidka gudhuhu inay galaan in nijaasi waxankaas ay ka gaadhay ahayd taana hadda in laga gudbay ila tahay oo casri hadda waxaynu maraynaa waxaasoo dhan ba iska fududaaday xilligii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh kamaa fii saxiixi albukhaari gabadh muslimad ah ayuu masjidkiisii teendho oga dhex dhisay wa yowma alwishaaxi min tacaajiibi rabbina alaa inahu min baldati lkufaari najaani gabadhii odhan jirtay ee caaisha ay ka sheekaysay ayaa masjidka nebi maxamed teendho ku dhexlaydoo deganayd nabigu ma dhihin marka xayd baa kugu dhici kara caadaa iman kartee masjidka ka bax ma odhanin halkaasay deganayd muslimaadka kalena waa geli jireen masjidka nadaafadiisa in la ilaaliyaa meesha waa ku jirtaa laakiin gabdhuhu markay soo habeeyaan waxaa waxaada u diidahayaa masaajidda inay galaan casharana ku dhagaystaan ma jiran oo daliil saxiixa ah ma jiro waa marka uu niman iska dhibadan oo waxay kusoo dhaqmi jireen iska daba taagan oo iska eedeeya dumarka muslimaadka waa jiraan laakiin xaqiiqadu waa sidaan sheegay wabilahi towfiiq duca iyo su-aala ayaa isdhex socda gabadh kalena waxay leedahay waxaan muslimiinta ka codsanayaa inay ilaahay ii baryaan oo iisoo duqayaan inuu qur-aanka ilaahay ii fududeeyo waa duca waa dalab aada u wanaagsan ilahay waan ka baryaynaa subxaana wa tacaala laabteeda inuu qur-aanka ku sugo oo ilaahay qur-aanka midda kale gabadh waxay leedahay wiil ayaan xiriir lahayn wuxuu ahaa wiil fiican markii markii dambe wuxuu idhahay jirkaada itus diinta islaamka maxay ka qabtaa bismi ilaahay subxaana wa gabdhaha muslimaadka ee guursaneen guur wanaagsan ha u sahlo ha u yasir rag wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wadadiisa u horseeda isu kaalmaystaan daacada rabbigay su-aasha haddaan usoo gudbee dambe su-aashu gabdhaha muslimaadka ah ragga soo doonay ee doonaya inay guursadaan xumaana aan lagu ogeyn iyo dhaqan xume inay ka codsadaan gabdhaha ma aha jidhkaa aan arko ayagu meelaha ha ugu dhunteen meelaha intay ugu dhuntaan oo Eh, guryahooda markay gabdhuhu joogaane matalan eh, dhar yaraystaan oo wejiga wejigoodu ah, bannaan yaha ama gacmahoodu qaybo ka mida ah, ama luquntooduba meelaha asagu sheeda iyo qoorka ha ka fiiriyo meelaha ha ka xantaysto laakiin gabadha hor fadhida inuu yidhaahdo jirkaada ii banneeyo dhaqankii salafka ma ahayn mana bannaana arrinta ay sida loo badan yahay laakiin gabdhaha muslimaadkay saaxiibaha yihiin ama asaga ay qaraabada yihiin ama macrifada ah ha u dirsado ha uga soo warrameen Eh, ayagaa ku filan ama raggii yaqaanay waagay yarayd ee eh, ayna xijaabanin ha weydiiyo ama waalidkeedba ha ka warsado intaa wixii dhaafa wejiga iyo labada cumaacumuuda gacmaha iyo anqabo hoose wixii ka hooseeya waa ka arki karaa eh, waan ujeeda wejiga iyo labada cukuur gacmaha cumaacumaha wixii intaa dhaafiisan looma ogolo iyadoo hor fadhida inuu yidhahdo ii bannee ama aan arko waxaa la ogol yahay inuu asagu baqbaqay meelaha duleelkiiyo ka fiirsado oo markaa isagoon xumaan u jeedin oy ka tahay bal gabadha aad ka hubsatid hadhow intaad kor u boodi lahayd reerkina aada dumin lahayd labadaa qaab waa in la kala qaado hada bilahi towfiiq jazaaka allahu khayran eh, gabadh waxay leedahay sheekh kitaabka qur-aanka ma qaban karaa aniga oo xayd qaba bismillaah masaladaas meelo badan bay kusoo noqnoqotay sida raajixa ah ee xooga badan gabadha muslimadda ah waxay cashirka ka maqan tahay waa usbuuc hadduusan ahaynbu waa shan beri ha adkaysato ha dul qaadato kitaabka rabbigay ayadoon iyadoon daahir ayaysan qaadin xadiidkii camr bni xasm wa an laa yamasa alqur'aana ilaa daahir saxaabadu waa ku ijmaaceen masalada ayada ah inaan gabadh xaa'ida ah iyo nin janaabo qaba ama gabadh janaabo qabta aysan kitaabka qur-aanka qaadi karin waa masala ijmaaciya cinda saxaaba xadiidkaasoo xasanna wuu tilmaamahayaa laakiin way dareerin kartaa korkay ka akhrii kartaa hadday gabadh kaloo daahira u kala qabato ama wiil yaroo la socdo u kala qabto ama ilmaheedaba ay u dhiibato ayadoon taabanaynin amaan qaadaynin waa loo ogolyahay hadday xaafido tahayna way dareerin kartaa kitaabka masxafka ah ee suuratu ulfaatixa laga bilaabo ilaa birabinaas ay ku yaalaan ma qaadi karto maalig iyo imaamu shaafici qowl laga soo gooriyo ayaa jiro odhanhaya gabdhuhu qur-aanka iloobahayaani ha loo fasaxo wixii salafka deeqay ee ku filaaday baa nagu filan usbuucna qur-aan laguma iloobo dibba gabadhu muraajacayn kitaabka ilaahay hala xurmeeyo arrintaan ayaan lagu degdegin wabilaahi towfiiq gabadh baa waxay leedahay sheekh waxaan galay nader nadarkiina wixii markaas aan ku nadray iima suuroobin haddii uu nadarkii markii aan doonayn ku nadray ii suuroobi waayey ma layga rabaa nadarkii inaan oofiyo midda kale waxaan lahay caruur agoon ah biilka loo soo diro aabahood sadaqe ma uwakeyn karaa midda hore gabadhu waxay tiri waxaan galay nadar shay baan markaas rabay oon ku nadray shaygaas haddaan helo inaan nadarkaa oofiyo shayga aan ku nadray iima suurtagelinoo maanan helin haddii shaygay aan waayo ii suurtageli waayey nadarka in aan oofiyo ma layga rabaa waa su-aal su-aasha labaad waxa weeye waxaan dhalay oon haystaa macnihii carruur agoon ah carruurta biilka loo soo diro agoonteen haysto aabbahood sadaqa ma ooga bixin karaa bismillaah su-aasha qaybta hore gabadhaa muslimadda nadarka laguma lahaa nadarkii sharafka ku socday ee ahaa ilaahayba waxa haddaad ii sakhirto ama waxaa haddaan helo sadaqadaasaan bixinhayaa intaasaan soomahayaa ama salaadahayaa ama waan cumraysan waan xajinayaa oo kale ah haddii wixii mashruudka aada weydo shardigii la waayo mashruudkiina markaa asaga a kugu waajibi maayo inaad adugu minbaab khayrdoonid ahaan iyo ixsaan adoola iman mooyee laguma laha nadarka asaga ah qaybta dambe su-aashana caruurtii caruurtaas agoonteed hayso wixii beela loo soo diro wixii lacaga ama cadaana ma sii bixin kartid wixii raashinee bisig ama iyagu ay calfadaan ama ay soo reebaan ama dabka loo saarahayo waxbaad ka bixin kartaa waa laga cuni karaa laakiin lacagta biilka iyagu ay leeyihiin aabbahood sadaqad loogama diri karo wabilaahi towfiiq gabadhka waxay leedahay sheekh taleefanka saacadda ku xidhan in aan habeenkii saacadda aan kacayo macnihii saargaaadiga loo kacayo adugu habeenka lagu kacayo in aan alamka ku xidho oon alamkiisa aan isticmaalo diinta maxay ka qabtaa bismillaah waxyaabahan cusub ee casrigan yimid xilligii hore wax jiri jiray ma aha shay kastana shaygu wasiilada u yahay wuu ku xugum yahay alwasaa'il lahaa xukmu lmaqaasid idan gambaleel aan markaa eh, aan hees lahayn ama aan fool xumayn haddii moobilku uu ku xidhan yahay waad ku xidhan kartaa adoo markaas u kaalmaysanaya inuu salaada kuu toosiyo ama tahaajudka iyo salaatuleylka adoo durbo markaa toosta haya oon daysanaynin saan marka dambe gambareelkaas iyo kabankaasi uusan caqligaado naftaada usan ola qabsanin waaga dambana aysan kuugu fududaanin heesa inaad dhegaysato ciyaadan billaahi subxaanah wa tacaala marka waa la kaalmaysan karaa wax dhibana ma laha wabilaahi towfiiq wadaadda yidhi waa jiraan jaras buu la xukum yahay jaraska iyo koortuna waa la diiday oo waa xaaraan wadaadda yidhi waa jiraan laakiin kani waa ka duwan yahay jaraskii qaabkiisii iyo qaabkii kale loo isticmaali jiray iyo argixintii uu dadka u geysan jiray midka hore iyo colkii iyo dhib dadkii soo raaci jirayba waa arrin khaasa oda ku khusaysa wasilexda waana loo kaalmaysanayo waana iska baabul caadaad sida raajixa wax dhiba ma malaha waadadiidana waa jiraan wabilaahi towfiiq jasaaka allahu khayran warqado laba ayaa jiro oo xoogaa fatoodu adag tahay gabadha waxay leedahay sheekh haddii aan idaaco warar u qoro ama aan war u akhriyo maxaad ka weyda nibadda ma bannaan tahay dumarka waa xogaa qoraalkeedu iska adag yahay kolley waxaan malaynayaa ka fahansanahay maadaama gabadha ay dumar tahay in maaragtay ilaaca inay ushaqayso iyo inay yani inay inay xaaraanta in kale inay kala ogaato intaas baa muhiim aan malanaya gabdhaha muslimaadka ee idaacadaha iyo warbaahinada way ka shaqayn karaan hadday xijaaban yihiin oy adaabta islaamka ee gabadh muslimada lagu ogaa laga helo midda kale war beenana aysan sheegaynin midda labaad war muslimiinta dhib u geysanaya oonsan lahayna aysan la soo xaadiraynin dhaqamo xuman xunna aysan faafinaynin haddaysan ku kacaynin waxaan sharcigu ogolayn aysan ku kacayn ayadna ay xijaaban tahay wax dhiba ma leh bishardi laakiin waa inay jirto baahi keenaysaay gabadhu inay idaacadaha tagto ayadoon baahi jirin gabdhaha in meesha lagu riixo oy shaqo ka dhigtaan waa laga fiican yahay inta badanna waa lagu fidnoobaa meel dhib badan weeye laakiin asal ahaan gabadha ee xishmada dumarka aan ka tegin xijaabkeedana wadata wax diinta ka dhana aan ku kacayn asal ahaan way bannaan tahay hawsha inay ka shaqayso ee ikhtilaadkii iyo ajaanibtii iyo wixi o dhanna ka fogaanaysaa dhib ma lahaa laakiin bishardu inay xaajo meesha ka jirto wabilahi towfiiq jazaaka allahu khayran cafwan warqadan igu yar adkaatay oo fahmi waayo farteeda inta kale maaragtay waan sheegnay saan rajeynayo halkaas ay noogu eegtahay insha allahu tacaala muxaadaradii ilahay waxaan ku baryaynaa subxaana wa tacaala in aan noqono kuwii maaragtay qowlka uu dhageystay kiisa wanaagsanna qaatay siduu ilahay subxaana wa tacaala aladiina yastamicuuna alqowla faytabicuuna axsana xuquuq weyn oo muslimiintu isku leeyihiin buu sheekhu galabta ka hadlay xuquuqdaas oo ay kamid tahay maaragtay eh, waalidka birulwaalideyn buu kamid yahay xuquuquljaar eh, ay kamid tahay eh, kafaaratlitaam ay kamid tahay wax fara badan buu maaragtay oo xuquuqa muslimiinta isku leeyihin buu nabadinu sheekhu ka hadlay haddii xuquuqdaana dad rag iyo dumarba dadka muslimiinta waa laga rabaa inay oofiyaan waana maaragtay khayr adduunya khayr aakhara wixii lagu heli lahaa wey marka waxaa loo baahan yahay wuxuu sheekhu inoo sheegay inta awoodiina in aan fulino dhammaanteen nabigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wixii aan idin amro waxaan idinka nahayiyo dhammaantiin ka fogaada waxaan idin falana waxaad ka awoodaan kala imaadaa marka fataqullaha mastatactum weeye marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah ee afar iyo labaatanka saac shayga khayrkaa dhegaysanhaya ee culimmadu maaragtay khayrkan ay sheegahayaan dhegaysanaya dawada ku maqlaaya ee ka qayb galaya in ay noqoto khayrkaas khayr ay ku intifaacaan aakhiriya adduunba ay ka faa'iidaan oo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo suluulkooda iyo mucaamalada dadka dhexdooda ay kula mucaamalanayaan inay ka muuqata ayaa loo baahan yahay oo maaragtay aynan arrintu noqon maaratay gelgudduuyan arrinta ayna iska noqonin taasaan iskayaan iska ridiyayna insha allahu tacaala oon isfaraynaa marka halkaasay muxaadarada inoogu inoogu ertahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu